الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii alcilaaju biاlruqa min alkitaabi waالsunna lishaykh adoctor saciid ibni cali ibni wahaf alqaxطaaniy xafidahu اllahu jala wacala waxaan soo maraynay duruustii ugu dambaysaye sheekhu uu soo guuriyey labaatan iyo sideed shay buu sheegi doonaa oo qofka uu kaga caafimaadayo cudurrada maskaxda ku dhaca cudurrada nafsiga lagu magacaabo uu kaga caafimaadayo sidoo kalena qofka hadduu la yimaado labaatan iyo sideeddaa shay wuxuu gelayaa nolol wanaagsan ilaan dadku nolosha wanaagsan ninba sibuu u arkaa dad baa nolosha wanaagsan waxay u arkaan maal badan caruur badan waxyaabahaasay u arkaan iyo caafimaad la haysto dadka qaarkiina way ka gedisan yihiinoo siduu alle subxaanahu wa tacaala tilmaamay bay nolosha wanaagsan u arkaan nolosha wanaagsanna waxaa kulansatay aayadda alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi man camila saalixa min dakarin aw unha wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan ayiba aliimaan walcamal saalix baa nolosha wanaagsan lagu helaa ma aha maal badan awlaad badan ma aha jago weyn oo aad haysato madaxtinimo laguma helo bal dadka marka intaa gaaraan bay waxaa ku dhaca cuduro marka ama maskaxdaa ku dhaca ama cudurro aadan la garanayn baa ku dhaca qofkii markuu lacag badan helo markuu darajo badan helo waxyaabo badan buu sheeganayaa laakiin iimaanka iyo camal uh, saalix qofka nolol wanaagsan kuwaayu meeyo alle subxaanah wa tacaala siduu tilmaamay falanuxyiyannahu xayaatan ayiba nolol wanaagsan sheekhana arrimahaasuu soo guuriyey mid kastana labaatan iyo sideedaa daliil bay haysataa toddoba-iyo toban sheekhu wuxuu yidhi waxyaabaha nolosha wanaagsan lagu helo qalbigana uu ku caafimaadayo waxaa ka miduu yidhi sheekhu wuxuu yidhi xafidahullah alcaaqilu qofka caqliga leh sidiisaba yaclamu wuxuu og yahay anna xayaatahu saxiixa noloshiisa dhabta ah xayaatu sacaadati nolosha raaxada inay tahay wa waطumaaniina iyo deganaanshaha uu helayo qofka caaqilka ah noloshiisa saxiixada wuxuu u arkaa iyo nolosha wanaagsan inuu helo xayaat asaciida nolol aanan dhib lahayn oo raaxo leh maalan cibaadadiisiiyo u fiican owlaaddiisiiyo u wanaagsan isagoo ilaahay ka cabsanaya isagoo waxa la siiyey ku qanacsan xayaatu sacaada wadumaaniina iyo inuu haysto nolol degan qofka caaqilka wuu fahmayaa inay tahay nolosha hadduu ku jiro nolo saxiixa ilaahay hadduu ku siiyey maalan risqi kafaafa dhib aadan ku jirin aad degan tahay oo amni aad ku jirto waxaa la doonayaa qofka inuu rumeeyo inuu nolol wanaagsan oo fiican inuu ku jiro inuu aaminsan yahay uusan markaa waxyaabo kale sii raadin oo usan sii haqaltaagin oo dhihin wax badan baa kaa maqan qofka markuu ku qanci waayo nolosha la siiyey wuxuu ku dhacaya xaaraan buu ku dhacaya wuxuu leeya dadkii waa dhargeen adiga hadda meeshan baad iska fadhidaay niyahu maxaa kugu dhacay ninbaa inta ka boodaya ah, contract baa la qaadanayaa bangiyaa lacag laga qaataa sidaanaa la sameeya dadkii waa dhargeen deen baa la qaataa qofkii iska deganaaya sacaada isaga jiray waxa yaray u haysto ku qanacsanaa walwal baa la gelina markaasuu gelaya hawshaa waa khalaas marka sheekhu wuxuu le alcaaqil yaclam ana xayaatahu صaxiixa noloshiisa dhabta ah xayaatu sacaada inay tahay nolosha sacaadada uu ku haysto wاطumaaniina iyo deganaanshaha leh rasuulkeena sal اllahu alيه waslm wuxuu yidhi qofka ilaahay uu siiyo waan soo marnay beyt waasica ah iyo zawjo saalixa ah qofkaa nolol wanaagsan buu ku jira qofka ilaahay uu siiyo sidoo kale qofku waxaa la doonayaa wa annaha qasiiraة jidda jidda noloshaan aada raadinaysa inay tahay horta wax yar in yar baad noolaanaysaa maxaad markaa isu waalaysaa oo dib isu gelinaysaa falaa yuqasirhaa noloshaa yar ee qasirada ayuusan kusoo gaabinin bilhammi murug inuu noqdo qofka qof maanta dhan fikiraya oo noloshiisii ka fikiraya berri maxaa la helayaa maxaad noqon doontaa noloshaadii oo dhan waxaad fikir baad ku baabi'inaysaa fikir waxba aynan ka jirin kii xalay aan soo marayn oo kale falaa yuqasiruhaa noloshiisa yuusan markaa ku soo gaabinin bilhami fikir markaa murug ay ku jirto walistirsaali maca alakdaar iyo dhibaatooyinka inuu israaciyo ilan maanta dhibaatooyinka badanaa jira adduunyada qofka hadduu maanta o dhan ka fikiro oo uu ka sheekeeyo oo uu naftiisii ku abaqo uu yidhaahdo adigana taasaa kugu dhici doontaa noloshiisi ciriiri bay gelaysaa sooma markaa laisma raaciyo waxa dhib dhacaya ha israacinin walistirsaali iyo in la israaciyo maca alakdaari dhibabka jira iyadoo markaa laga fikirayo fa inna daalika qofka arrinkaa hadduu sameeyo oo maanta oo dhan uu naftiisii murug geliyo waxaa ku dhacaya nolol xun baa ku dhacaysa faina dalika arinkaa dida alxayaati asixiya nolosha wanaagsan didkeedii weeyaan sidaasuu sheekhu yidhi arinkaa wuxuu leeyahay markaa noloshan way yar tahaye waxa ilaahay uu ku siiyey ku sabir una arag ilaahay inuu kuu nimceeyey naftaada maantoo dhan ha murjinin wax kusoo dhaafay oo dhibaato kugu dhacay ha ka fikirin mustaqbalka maxaa kugu dhici doona waxaan miyay ku dhaafi doonaan ma waxbaa kuugu dhici doona taana ha ka fikirin dhibaatooyinka jira hareeraha ama dunyada ka dhacaya waxa weeyaan sidoo kale naftaadii ha raacinin oo ha ku dabaqin haddaad sidaa samayso wuxuu leeyahay fa inna daalika arrinkaas sidaasoo la sameeyo did alxayaat asixiya nolosha wanaagsan didkeedii weeyaan taana waa midda toddobiyo tobanaad oo qofka la doonayo inuu ku dadaalo qofka sidaa hadduu sameeyo caaqilka nolol wanaagsan buu gelayaa midda sideed iyo tobanaad sheekhu wuxuu yidhi idaa asaabahu makruuhun qofkii dhib hadduu ku dhaco dhibbaaba kugu dhacay dhibaata ku soo gaartay qaarana bayna baqiyati nicam alxaasilati lahu wuxuu isu bandhigayaa dhibaatada ku soo dhacday iyo nicmooyinka ilaahay uu siiyey markay kugu dhacdo waxaad fiirisaa nicmooyinka ilahay uu ku siiyey sidaasuu leeyahy annicam alxaasilati lahu nicmooyinka uu haysto ha la barbardhigo ma aragtay ha la miisaamo diiniyatan midda diiniga ilaah ku siiyey caqiide wanaagsan buu ilaah ku siiyey cibaado buu kuu irsaaqay aacadiisii buu kugu hanuuniyey aw dunyawiya lagu siiyey nicmo dunyawiya baa lagu siiyey awlaad wanaagsan baa lagu siiyey zawja saalixa lagu siiyey bayt waasic baa lagu siiyey markuub hani baad haysataa waxaad haysataa gaadiid kuu fudud baabuur baad haysataa gaari baad haysataa ilaahay nicmooyinka ku siiyey markaa fiiri waxaad arkaysaa marka ilaahay nicmo badan uu ku siiyey ha isu bandhig yidhi markaa qaarana bayna baqiyati nicam alxaasila lahu diiniya wadunya wa bayna maa asaabahu min almakruh iyo waxa ku dhacaya dhibaataha ha isbarbardhigo ha ismiisaamo fa cinda almuqaarana markuu labada shay isku miisaamo dhibaatada ku dhacday nicmada ilaahay uu siiyey ayaa yatadixu waxaa u muuqanaya karatu maa huwa fiihi min anicam waxa nicmooyina ilaahay uu siiyey waa tii aan soo maraynay kale qofka dhibaato hadday ku dhacdo waxaa la doonaya qofka kaa hooseeya inaad fiiriso qofkaa sarreeya eegin sheekhu wuxuu leeyahay hadda dhib hadduu kugu dhaco waxaad fiirisaa nicmooyinka ilaahay uu ku siiyey dhibka ku soo gaaray isbarbardhig waxaa kuu caddaanaya maa huwa fiihi min annicam waxa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey caafimaad buu ilaahay ku siiyey dhibaatooyin buu kaa ilaaliyey rasaaqadii buu kuu fududeeyey dhibkaa yare kugu soo dhacay marka hala cararin oo hala murgin oo nicmooyinkii kale intaad hilmaanto intaad qayliso dheh hadde ma aragtay dhibbaa isoo gaarayo ma aragtay weligiiba dhibkan waa lailala raadinayo ma aragtay haa dhibbaa igu dhacay ee nicmooyinkaa fiiri kadibna waad caafimaadaysaa wakadaalika sidoo kalena yuqaarinu qofkii wuxuu isku miisaamayaa baynamaa yakhaafuhu waxa uu ka cabsanayo min xuduudi dararin calayhi dhib ku dhaca ah waxa uu ka cabsanayo dhibay soo socda iyo wa bayna alixtimaalaati alkaiira fi salaamati iyo jidadka badan uu kaga bixi karo hasbarbardhigo soo ma jiro waxyaaba badan oo hadda laga cabsanayo qofka maalan amnigii adduunyadoo kale hadda wuu iska xun yahay soo maa maalan waaba ixtimaal waxbaa dhici kara waa inaad adigana tiraahdaa haddee meeshaasaan u bixi karaa ilaahay taasuu noo fududaynayaa waxba naguma dhici doono waa aragtay dowladdii waa dhisan tahay dadku waa cabsanayaan waxyaaba ixtimaalaadkii marka la rajaynayo waxaad u raadisaa jidad looga baxi karo laakiin haddaad tiraahdo uun balaayaa dhacaysa meel looga baxana male waa la halaagsami doonaa cudurka markaasuu ku imaan qalbigaagan uu jiranaya stress baa kugu dhacaya distress baad la kulmaysaa wabayna alixtimaalaat ha is barbardhigo ha isla miisaamo alkaiira ixtimaalaadka badane fi salaamati lagu badbaadayo falaa yadac sidoo kale qofka yuusan ka tegin markaa yuusan ka tegin alixtimaal aaciif ixtimaalka daciifka ah ee marka uu ka fikirayo yaqlibu inuu ka qaalib noqonayo alixtimaalaati alkaiira alqawiya ixtimaalaadka iyo waxyaabaha jidadka dhibaatada looga baxaye badan jid yar oo daciifa yuusan u malayn inuu ka qaalib noqonayo bal ha ka fikiro jidad badan in la helayo ilaahay inuu dadkii badbaadinayo rabbi inuu ku xifdinayo wax kastoo kugu dhaca inuu yahay qadar ixtimaalaadkaasaad samaynaysaa qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mowlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun arrinkaas fiican baa loo fahmaan u malaynayaa si fiican in loo fahmay baan rajaynayaa oo sheekhu wuxuu leeyahay marka ixtimaalaadka qawiga ah ee badanee dhibabka looga baxayo ixtimaal yar oo daciifa ah yuusan ka qaalib noqonin ee waxaa tidhaahdaa markaa arrimo badan ayaa jiro looga baxayo dhibka wabidaalika arrinkaas ayuuna markaa qofkii yazuulu uu kaga tegayaa hamuhu murugtiisii iyo wa khawfuhu cabsidiisii cabsida taasay kaaga tegi haddii kale haddaad cabsato oo aad tiraahda haddii arrinkaa lagama baxayo dhib weyn baana soo gaari doonaa waa la baabi'i doonaa qalbigaagii wuu jiranayaa kadibna waxaa la arkaya qofkii isla hadlaya isagoon dhibkii uusan dhicin waxaa la rabaa wax kasta take it easy sahal inaad u qaadato waa alle subxaana wa tacaala umuurta gacmihiisa inay ku jiraan hamigiina wuu kaa tegaya khoofkiina wuu kaa tegaya sagaal iyo toban nolosha wanaagsan waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid ah oo qofku uu ku raaxaysanayo qalbigiisana uusan ku jiranaynin yacrif qofka waa inuu ogaadaa ama wuxuu og yahay anna adiyata annaasi dadka dhibka ay u geysanayaan laa taduruhu inayna isaga dhibaynin macnaa dad baa ku dhibaya ama ehelkaagay dhibayaan naftaadii bay dhibayaan adigay dhib kuu geysanayaan waxaad ogaataa inay arrinkaa dhib kugu ahayn ama hortaada ha ka sheegeen ama dad kale ha u sheegeen oo ha yidhaahdeen qofkii waa sidaa iyo sidaa iyagoo ku dhibaya kuma dhibaysu leeyahay sheekh waa inaad ogaataa khusuusan khaas ahaan fi laqwaali alkhabiia hadallada xun ee dadka ay kugu odhanayaan ku dhibi mayso bal taduruhum iyagay dhibaysaa qofkii markaa wax laga sheego waxaa la rabaa inaad iska sabarto qofkii waxun kugu yidhi isagay dhibaysaa dhibka isagu ku noqonayaa sheekhu markaa wuxuu yidhi falaa yadac lahaa baalan yuusan danaynin walaa fikran yuusan ka fikirin xataa laa tadurahu si aynan u dhibin waayo dadkan dhibkay kugu hayaan haddaad mar kasta ka fikirto oo aad tidhaahdo dad baa markasta kasta i dabagala waa ka shaqaysan la'ahay magaaladan ka joogi la'ahay meel kasta ii taagan yihiin haddaad mar kasta ka fikirto fikirkii dhib buu ku keensanaya laakiin waxaa la rabaa ilaah inaad ku dayso iyagu markaa dhib u geysanaya iyaga waxay odhanayaan haddii ninkan wax dhibaya malehe wax kastoo lagu sheego iyo hadal kastoo lagu yidhaahdo wuu taagan yahay shaqadiisii buu haystaa maalan business baad ku jirtaa alle subxaana wa tacaala waxbuu kuu furay dad baa maanta o dhan waxaa laga yaabaa inay wax kaa sheegaan oo yidhahdaan qofkan meeshuu wax ka keenay iyo waxaan lama garanayo qaarkood inay kugu tamaan ugu ka shaqaystaa qaarkood inuu yidhaahdaan meelo kaloo ka shaqeeya ninkaan lama garanayo marka waxay rabaa inay ku daciifiyaan waxaa la rabaa inaad aadan ah, ka yeelanin iyagay dhibaysaa laak haddaad ka fikirto maanto dhan adigana waa daciifi hawshii ku socotay xaqii ee irsaaqadda xalaalka aad raadsanaysa waad ka gaabinaysaa sheekhu wuxuu leeyahy markaas dhib kastoo lagu geysto iyo hadallada lagugu sheego waxa weeyaan ku dhibi maayaan sidoo kale qofka caalimkae ama dadka wax baraya waxaa laga yaabaa dad aanan wax barayn inay wax ka sheegaan way yidhahdaan qofka ama waxba ma garanayo qaarkood inay yadhaan naxwaha ma garanayo sarfiga ma garanayo tafsiirka ma garanayo waxbuu iska akhrinayaa qaarkood inay dhahaan waa istus iyo waxaas wax u samaynaya ninkii dadka khayrka barayay macallinkii imaamkii dadka tujinayay inay wax ka sheegaan waxaa la rabaa marka imaamkii inuusan cararin baa la rabaa hadalkaa dhig inuusan u dhigin shaqadiisii macalinimadiisii waxbaridii inuu sii wataa la rabaa falaa yadac laha baalan walaa fikran yuusan ka fikirina xataa laa tudurahu si aynan u dhibin sheekhu wuxuu le hadaad ka fikirto oo arrinkaa aad danayso dadkaa sidaad oga aargudan lahayd oo isaga difaaci lahayd arrinkaa waad ku dhacda weeyaan cudurkii baa kugu dhacay qalbigaagana wuu jiranaya markii waxaa la arkay imaamkiioo markaa cararay ninkii dadka qur-aanka barayay oo tegey ninkii shaqaysanayay iska fariistay bal cudur bay kugu noqona gurigu qofkii fariistay baa leeya ma shaqaysto aad buu waagi hore u shaqaysan jirayoo markaa nin wuxuu ahaa wanaagsan waa hadalkaa dadku daneeyey shayga labaatanaad sheekhu wuxuu yidhi ee lagu caafimaado cudurrada qalbigana laysaga ilaaliyo nolosha wanaagsanna lagu helo waxaa ka mid a ah yajcalu wuxuu yeelaya afkaarahu fikirkiisa iyo wuxuu ka fikirayo dhan habeen iyo maalin waxaad ka fikirayso oad qorshaynayso ha ahaado fii yacuudu calayhi binnafci wax nafci kuu keenaya habeenkii markaad wax qorshaynayso oo aad leedahay barri shaqadaasaan qabanayaa shaqadaad u baxayso ha ahaato wax nafci kuu keenaya nafcigaasoo muxuu yahay fi diini adduunya dhexdeeda maalan xalaal baad soo shaqaysanaysaa qofka ilmihiisa wax u raadiya ee xalaal u raadiya ee u safra badaha ka booda diyaarada raaca waa kalmujaahidi fii sabiili rasuulkana siduu tilmaamay fi diini diintaadii wax khayr u keenaya ilan dadka daadan tuubsanin waxa weeyaan diintaadii baad badbaadisay ood soo shaqaysato subaxdii haddaad ka lahdood xalaal soo shaqaysato si aad naftaada u badbaadiso diintaadii baad u gargaartay marka waxaad ka fikirayso ha noqdo wax nafci kuu keenaya fi diini adduunyada dhexdeeda iyo adunya diinta dhexdeeda iyo adduunyada labadaba rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar qofka muslimka adduunyadiisa iyo aakhiradiisa u shaqaystaa labadaba adduunyadii u shaqaysa rasuulkeena sal allahu alيh wasalam qofka waxaa la weydiiyey dadka wax weydiisanaya ama dad buu arkay dadka wax weydiisanaya wuxuu yidhi war arrinkan maad iska daysaanuu yidhi qofkiin muu baxo subaxdii kallo qoryo muu soo gurtuu yidhi oo suuqaa muu dhigto si looga iibsado marka qofka inuu ka fikiro waxyaabaha diintiisa anfacaya muslimiinta anfacaya inaad ku seexato adduunyadaada anfacaya waxa weeyaan nolol wanaagsan baad ku helaysaa laakiin didkii nolol xun maxaa lagu helayaa iyo jirada maxaa lagu helayaa qofka fikirkiisoo dhan inuu noqdo wax naftiisa dhibaya iyo wax diintiisa dhibaya habeenkii buu warwargeliye subaxdii siduu ku heli lahaa wax xaaraam ah oo sharciga usan banaynin wuxuu jaad ku cuni lahaa sigaarka ku cabi lahaa waxyaaba xun ku samayn lahaa hadduu ka fikiro subaxdii markuu soo dhaqaaqo uu yidhahdo war maanta inteed ka helaysaa qofka waxa weeyaan waa qof jiran weeyaan qalbigiisa ma fiiba nolol wanaagsanna kuma jiro facalaa kulli xaal sheekhu sidaasuu leeyahay tan labaatanaad waxa weeyaan ha laga fikiro oo fikirka ha la badiyo inaad ka fikirto wax adduunyadaada anfacaya aakhiradaadana anfacaya inaad ku dhaqaaqdood ka fikirto koob iyo labaatan sheekhu wuxuu yidhi nolosha wanaagsan waxaa lagu helaa laa yatlubu alcabdu qofka inuusan ka raadinin ashukra mahadcelin cala almacruufi aladii badalahu wanaagga uu sameeyey qofaad u samaystay weligaa ha ka raadinin inuu kuu shukriyo oo sababta maxay ku dhacday waxaa la rabaa ilaahay dartiisa waxaan inaad u samayso wa axsana bihi qof aad wanaag u samaysay weligaa ha ka rajaynin inuu kugu dhaho thankiyo ama hasanti ama waad mahadsanta ilaa min allah ilaahay xaggiisa un ka rajay ilaan dadka badanaa zamankan waxa badan haddii ixsaan loo sameeyo dadku waxa weeyaan shukri badan lagama helo darqaalkood dhib badan baad kala kulmaysaa ninbaa ixsaan ku weydiisanaya meel fog waxaa laga yaabaa muddo inuu kula hadlayay marka dambe ad wax u tuuraysaa waxaad leedaha bal waxaasaan meesha kuu soo dhigay qofkaa waxaa laga yaaba waan heli haddaa inuusan ku dhihin marka haddaad tiraahdo ka warran de marka dambe markuu kusoo waco warniyo weligaaba wax baan ku siin jiray weligaana jazaaka allah khayr maadan idhihine niga waxba kuma siinayo lama rabo taas ixsaan kastood samayso ilaahay dartiis u sameey aayad qur-aan buu sheekhu keeni doonaa wayaclam qofkan ha ogaaduu yidhi ixsaanka dadka uu samaynayo wayaclam anna haada arinkan uu samaynayo mucaamalatu minhu maca allaahi ilaahay mucaamalo uu la samaynayo weeyaan waa business ilahay aad la samaynayso waxaan aad bixinayso iyo dadka ixsaanka aad u samaynayso shukri ha ka sugin ha ka raadinin falaa yubaalii yuusan danaynin bishukri man ancama calayhi qofaad nicmo u samaysay oo aad wax siisay oo dhaqaalaysay inuu ku yidhaahdo jazaaka allahu khayran iyo walaal waad mahadsan tahay waxba hadanayn hadduu ku dhahiyo hadduusan ku dhihin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi dadkii wanaagsanaayee jannada gelaya markuu ka sheekaynayey innamaa nucimukum liwajhi illaah waxaan wax idiin siinaynaa allah subxaanahu wa tacaala dartii laa nuriidu minkum idinka dooni mayno jazaaan abaalgud walaa shukuuran iyo shukri toona idinka dooni mayno ahlukhlaaska bal fiirso allahu mustacaan wax lagu caafimaado weeyaan marka maxaa lagu jiranayaa jirada iyo qalbi xumada iyo istresska waxaa laga qaadaa iyo maradulquluub waxaa laga qaadaa qof ixsaan aad u samaysay oo maantao dhan aad dabagashoo tiraahdo hadda qofkaas weligeeba wax tarayey waxbana ma arag weliga iima dhihin haddaama waad mahadsantahay weliga ilama soo xiriirinoo telefon iima soo dirin ilaahay mucaamalada marka hala sameeyo busineskaad samaynaysaan waxa weeyaan shaqada aad qabanayso qofka aad wax siinayso ilaahay dartii baad u samaynaysaa rabbi dartii ayaad u samaynaysaa ayib kataf buu leeyahay hoosteeda brega maaha maxaa la dhahaa handbreg handbrega hoostiisa kataf insha allah ayib sheekhu markaa sidaasuu leeyahay waxaan aad samaynayso ana hada mucaamalaة minhu maca allahi falaa yubaalii bishukri man ancama calayhi haddanaynin markaa qof inuu kugu shukriyo ixsaan aad u samaysay inamaa nuطcimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura taana caafimaad baa lagu helaa qofkaana nolol wanaagsan buu gelaya qofka wax kasta ilaahay dartii u sameeya dadka ilaahay dartii u qoodi dadka ilaahay dartii u masruuf qaraabada ilaahay dartii u xidhiiri kan ku gooye ilaahay dartii u xidhiiri kan ku dhiba ilaahay dartii u cafi caafimaad taan baad helaysaa nolol wanaagsanna waad gelaysaa labaiyo labaatan adigu dadka ku dhahaan dhiig ma laha hadda hadday rabaan waa dhiiglaawe iyo qof markaa dhaqaaqayn wax kastoo lagu dhaho ha ku yidhaahdeen wax kas adiga iska samar labaatan iyo labo midda labaatan iyo labaadee lagu helo nolosha wanaagsan jaclu lumuuri naafica qofka inuu yeelo weeyaan arrimaha anfacaya nusba alcaynayni hortiisa inuu yeelo weeyaan arrimaha muhiimka ah ee anfacaya waa inuu ku dadaalo weeyaan nusba alcaynayn waxaa la lahaa indhaha hortooda waxay arkayaan ee hortaagan umuurtaa ku dadaal waalcamalu iyo inuu sameeyo oo uu qabto calaa taxqiiqihaa arrimaha anfacaya siduu u samayn lahaa mar kasta maalin iyo habeen waxaad ku dadaashaa camalku anfacaya fi dunya wاlaakhira wa cadamu اliltifaati iyo qofka inuusan fiirinin ila alumuuri daara arrimaha dhibaya inuusan qofka eegin falaa yushqilu bihaa ku mashquulin maayo dihnahu qalbigiisa arrimaha dhibaya qalbigaaga mar kasta ha kaga fikirin waxa ku anfacaya uun ka fikir oo qabo oo taxqiiji walaa fikrahu fikirkiisana yuusan arrimaha kaga fikirin sheekhu wuxuu leeyahay marka arrinkan labaatan iyo labaad qofka mar kasta ku dadaalo waxa anfacaya inuu sameeyo oo u qabto hana fiirinin umuuraha ku dhibaya arrin dhib oo aad ka fikirayso yaynan jirin wixii ku anfacaya u soco wejigaaga shaqadaadii u soco howlahaagii qabso dawaamkaagii samee rootiinkii aad ku jirta haka leexanin waxa dur oo la sheegayo iyo dhib haba fiirinin ha ka fikirin qalbigaaga ha kaga fikirin niyadaadana ha gelinin waad caafimaadaysaa nolol wanaagsanna waad gelaysaa labaatan iyo saddex arrinka labaatan iyo saddexaad sheekhu wuxuu yidhi oo nolosha wanaagsan lagu helo waxa weeyaan xasmu اlacmaali qofka inuu gooyo acmaasha uu samaynayo inuu goosto oo uu qabto filxaali wakhtiga la joogo maanta soo lama joogo ama caawo shaqadii aad qaban lahayd berri how dibdhigin maalan inaad cibaadaysataad rabtaa salaad inaad tukato istikhaaro inaad samayso qur-aan inaad akhriso inaad sadaqo la baxdo inaad qaraabo xidhiidhiso berri ha u dhigin iyo wakhti sii dambeeya hadda ka faa'iidayso wakhtigaan wa tafaruq sidoo kale inuu faariq u noqdo fi lmustaqbali camalka soo socda maala camal adduunyada rabtay haddaa inaad samayso maantaad rabtay ama guri inaad dhisto albaab meel ka halaysan inaad samayso gaarigii fadhiyey ee baakinka yaalla inaad soo hagaajisato warqadihii ilmaha dhalashadoodii iyo baasabarodoodii inaad u samayso maanta shaqadii aad qaban lahayd maanta la doonay inaad ka farxalato oo berri mustaqbal bisha shanteeda iyo kowdooda iyo bisha dambe iskuulka markay dhammeeyaan markaa ha oranin shaqada kugu soo dhacda markaa ka tafaruq caafimaad baad helaysaa watafaruqu fi lmustaqbal xataa ya'tii ilaa uu ka yimaado lilacmaali lmustaqbala acmaasha soo socota si ay kugu timaado biquwati tafkiirin adigoo xoog leh oo maalan acmaal badan ood samayso lahayn wixii aad soo samayn lahayd oo dhan maantaad soo samaysay beri shaqada ku imaanaysa way fududahay soomaa sidaasuu sheekhu leeya waxyaabaha cudurrada keena waxaa ka mid ah qofka marka inuu caajizo maanta waxaad qaban lahayd inaad qaban weysoo berri tiraahdo haddana berri dambe bakhaarka alaabada kuugu jirta inaad kala habayso kala hagaajiso wixii dhacay wixii hallaabay wixii maanta la gadi lahaa wixii suuqa ka baxay inaad kala hagaajiso soo kala hormariso haddaad ku fikirto maanta qabo wixii loo baahnaa laakiin berri qaban waayo berito shaqo kala imaanaysa shaqooyinkii dhan baa isugu kaa tegaya markaasa le inteen ka baxa waxaan sameeya ma ciidan ma haysto howlihii baa igu batay dhib la'aan baa markaa in allahu tacaala cafwan sheekh markaan dhameeyan kaa furi doonaa cafwan raalliho meel xun baan dhigay jazaak khayr marka waxaa la samaynayaa in allahu tacaala sheekhu wuxuu leeyahay midda labaatan iyo saddexaad acmaasha inuu maanta sameeyo wixii maanta la qaban lahaa oo berri ha u dibdhigin waayo berri way kugu cuslaan culays bay kugu noqonaysaa watafaruqu fi lmustaqbal xataa ya'tii lilacmaali almustaqbala acmaasha soo socotee u iman doonta inay u timaado biquwati tafkiirin isagoo aada uga fikiraya wa camalin si xooglan u qaban kara soo arrin la fahmayo ma ah marka cudurrada waxaa laga qaadaa iyo nolosha ciriiriga ah camal maanta aad qaban lahayd inaad berri u dibdhigto maanta howla qaban lahayd oo adduunya akhra ah inaad tiraahdo berritaan samaynayaa taana sheekhu wuxuu leeyahay nolosha wanaagsan ayaa lagu helaa cudurrada maskaxdana waa looga fogaadaa qofkii ay ku dhacaanna arrimahan hadduu sameeyo wuu ku caafimaadayaa labaatan iyo afar sheekhu wuxuu yidhi arrinta lagu gaarayo nolosha wanaagsan waxaa ka mid ah yatakhayaru qofka wuxuu dooranayaa min alacmaali naaficati acmaasha anfacaysa wاlculuumi الnaaficati iyo culuumta anfacaya alahama falaham mid kasta kan uu ka muhiimsan yahay ayuu dooranaya taasaa dooran camalka ku anfacaya adduuniya aakhiro iyo cilmiga ku anfacaya kee muhiimsan waxaad dooranaysaa midka aadka iyo aadka muhiimka waad dooranaysaa sida haddaad samayso nolol wanaagsan baad geli laakiin acmaasha kanbo mid ugu liita haddaad ka doorato cudur baa kugu dhacaya waana jiran wakhaasatan qofka ha ku dadaalo waxa uu baranayo iyo waxa uu samaynayo maa tashtadu raqbatu fiihi waxa uu aad iyo aad u jecel yahay dadka qaar waxay jecel yihiin soo ma aha inay cilmiga ibiga ay bartaan qaar engineering bay baran yihiin ay jecel yihiin qaar low bay jecel yihiin sharciga inay bartaan qaar dhaqaalyahan bay rabaan qaar waxay rabaan diinta inay bartaan qaar waxay rabaan biloting inay sameeyaan diyaaradaha kaxeeyaan qaar waxay rabaan business kale inay sameeyaan qaar diintii bay rabaan madiine inay tagaan axaadiid iyo tafsiir iyo usuululfiqi inay soo bartaan qofka marka ha ku dadaalo cilmiga uu aad iyo aadka u jecelya ha ku dadaalo sidaasuu sheekhu leeyahy wakhaaatan maa tashtadu alraqbatu fiihi jacaylkiisa midka uu aad iyo aad u jecel yahay inuu sameeyo acmaasha haddaa camalka dadku way kala jecel yihiin sooma qof baa wuxuu jecel xafiis inuu fariisto maaragta dadka kala amro ninna wuxuu jecel yahay suuqaa intuu galo uu markaa wax kala iibsado kam yasir kam yaguul inuu yidhaahdo yaa wax gadanaya yaa iga gadanaya yaan ka gadaa nin wuxuu jecel yahay safar inuu aado warshadaha wax lagu iibiyo intuu tago alaabtii soo raro ninkii iibinaya uu soo diro qofba markaa shaqada u fudud oo qalbiga uu jecel yahay ka shaqee dad badanoo waxaad arkaysaa haddee odhanaya ama shaqada aniga aad uma qaban karo ma jecli ha ka tago taas shaqo uu nacab yahay hadduu qofkii sameeyo uu ka shaqeeyo cudur baa ku dhacay qalbigiisa wuu jiranaya sheekhu sidaasuu leeyahay wakhaasatan maa tashtaddu alraqbatu fiihi wayastaciinu wuxuu kaalmaysan uu u kaalmaysanaya calaa daalika camalka uu samaynayo cilmiga uu baranayo billaahi ilaahay buu u kaalmaysanayaa maxaad sideed ugu kaalmaysan ilaahay camalka markaad bilaabayso shaqo haddaad qaban rabto ama cilmi haddaad baran rabto istikaaraad samaynaysaa allahuma inii astakhiiruka bicilmika وأstqdirka bqudratika وأsأlka min fadlika الcadiim faإnaka taqdir walaa aqdir وtaclam walaa aclam وanta calaamu اlغuyuub ducadii aan soo marnay markaad ilaahay kaalmo weydiisato uma kadibna wuxuu samayni biاlmushaawarati dadkii buu la tashanaya warnimo yahow arrinkaasaan rabaa inaan sameeyo guri baan rabaa inaan dhiso business baan rabaa inaan galo lacagtaasaan rabaa maynta meesha inaan geliyo cilmigaasaan rabaa inaan barto dadkii la tasho washaawirhum fi اlmri biاlmushaawara faإida taxaqaqat almaslaxa maslaxadii markay u caddaato shaqada uu qaban rabo iyo hawshaa maslaxadeeda iyo wanaagsanta markay u caddaato wacazama oo uu goosto tawakala cala اllahi ilaahay buu tala saaray waa aayaddii qur'aanka washaawirhum fi اlmri faإidaa cazamta fatawakal cala allah camal kastoo la samaynayo iyo cilmi kastoo la baranayana taasaa la samaynaya ilaahay halala tashto rabbi kaalma ha la weydiisto istikaaro ha la sameeyo ha la tukado laba ragcadood baa tukanaysaa min hayri اlfariida kadibna ducadaasaa lagu ducaysan ilaah waxaad leedahay khayrkan arrinkan aan samaynayo khayrkiisa isii shartiisana iga leex istikaarada sidaa weeyaan kadibna mushaawaradiibuu samayn kadibna wuu goosanayaa kadibna tawakl cala allah in allaha yuxibu lmutawakiliin waa arrinka marka lagu caafimaado qofka hadduu ku dadaalo waxa anfacaya nolo wanaagsan buu markaa gelayaa haddii laakiin wax dhibaya maantao dhan cilmi aanan anfacaynin shaqo dhib miiran hadduu ka shaqeeyoon xalaal ahayn qofkii hadhow yuusan odhan halkee laga soo gaaray markaa meesha lagaa soo gaaray camalka xuneed samaysa weeyaan inaad ka shaqaynayso meesha lagaa soo gaaray camal ku dhibaya iyo shaqo ku dhibaysa weeyaan waxa aad qabatay haddaad ka noqoto oo aad jihadaadii beddesho oo aad jidkii toosna raacdo allah subxaanahu wa tacaala wuu ku caafin labaatan iyo shan sheekhu wuxuu yidhi waxyaabaha lagu caafimaado nolosha wanaagsanna lagu helo waxaa ka miduu yidhi attaxaduthu in laga sheesheego oo laga sheekeeyo o la sheesheego binicami illaahi alle subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa aldaahirati ee muuqatay ilaahay uu ku siiyey waalbaatinati iyo midda qarsoon ee dadku aynan arkaynin oo ah iimaan iyo taqwallaahi iyo akhlaaq fiican ilaahay uu ku siiyey oo la sheesheego fa inna macrifatahaa nicmooyinka ogaanshaheeda wataxaduu biha iyadoo la sheesheego yadfacu allaahu kaga ilaalini bihi sheesheegidda alhamma murugtuu kaga ilaalinayaa iyo walhamma xusniguu kaga ilaalinaya warkutaalladuu kaga ilaalinayaa wayaxuhu alcabda sidoo kale addoonkii wuxuu ku xambaarayaa nicmooyinka ilaahay markuu sheesheego cala shukri ilahay inuu shukriyo nicmooyinka markaa ilaahay uu ku siiyey waxaa la doonayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaad tidhaahdo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam sidee tihiin haddii la weydiiyo wuxuu ohan jiray alxamdu lilah laa nushrik biاllah ilaahay baan marka ku mahadinaynaa inaanan u shariig yeelin nicmooyinka marka ilaahay uu ku siiyey waxaa la doonayaa inaad dadka dhexdoodana ku faafiso ilaahay siduu kuu siiyey waayo dadka kale way kugu daysanayaan laakiin adagoo ilaahay uu ku nimceeyey maantao dhan dhib inaad sheegato waxaan haysanno male noloshii baa ciriiri nagu ah waxaan samayno ma garanayno haddee maalmahana waad garanaysaan dadka dhib yar markuu wax yar dhaco qof kastoo haddaa dhib uusan soo gaarin dhibkaa dhacay buu daliishanaya wule adduunyadii wax kala socdo male wax kala socdo male waad ogtihiin meel kasta waa la xihay meel lacag laga helay male busineskii hoos buu u dhacay isagoo waxbana hoos kaga dhicin nicmooyinka ilaahay marka waxaa la doonayaa in in badan la sheesheego faina macrifataha wataxaduu biha iyadoo la sheesheego yadfacu allaahu bihi اlhama ilaahay wuxuu kaaga qaadi murugto kaaga qaadi wاlama uurkutaaladu kaaga qaadi laakiin haddaad dib sheegato waxa weeyaan waxaa ku imaani cudurkii isla hadalkaa ku imaanaya qalbigaagiibaa xumaani murugtaa lagaa celin lahaa iyo qamiga uurkutaaladii ayaa qalbigaaga ku dhacaya waayo nicmooyinkii ilaahay subxaanaه wa tacala baad ku shukrin weysay wain tashkuruuhu yarda lakum alle subxaanaه wa tacaala haddaad u shukrisaan raalli buu idinka noqon lain shakartum laasiidannakum alle subxaanaه wa tacaala nicmooyinkiisa haddaad ku shukrisaan oo aad sheesheegtaan alle subxaanaه wa tacaala wuu idin ziyaadinaya nicmooyinka marka alle subxaanaه wa tacaala ha la sheego korkaaga ha laga arko ehelkaaga ha laga arko noloshaada ha laga arko rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waa kii lahaa in allaha subxaanaه wa tacaala wuxuu jecel yahay addoonka hadduu nimceeyey inuu aharkii iyo raadkii nicmadiisa uu ku arko addoonkii jirkiisa inuu ka arko in allaha jamiilu yuxibu اljamaal qofka inuu dhar fiican la reerkiisii ixsaan u sameeyo qaraabadiisii ixsaan u sameeyo ehelkiisii u sameeyo facalaa kulli xaal sheekhu wuxuu yidhi midda labaatan iyo lixaad nicmooyinka ilaahay oo la sheesheego alle subxaanaه wa tacaala hamiga murugta lasoo dhaafay buu kaaga caafinayaa amigiina waa xusnigii waxa soo socdeed ka fikirayso ilaahay kaga caafinaya kadibna arinka nicmadoo la sheesheego maxay kugu xambaaraysa ilahay inaad u shukriso waayo nicmada ilaahay oo la sheego macnaheedu waxa weeyaan waa ilahay baad u weeyaan labaatan iyo lix arrinka labaatan iyo lixaad ee nolosha wanaagsan lagu helo loogana baxo cudurrada maskaxda ku dhaca iyo miyirka waxa weeyaan mucaamalatu zawja xaaska oo lagula dhaqmo mucaamalo wanaagsan dhaqan wanaagsan wاlqariibi iyo qofka kuu dhow ee ehelkaa ah. wاlmucaamili iyo qofka kula shaqaynaya intaasoo akhlaaq wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo rasuulkeena sal allahu alيه wasalam intaasoo dhan waxa weeyaan wuxuu kula dhaqmi jiray mucaamalo wanaagsan zawjaadkiisa waad garanaysaa cadliga uu u samayn jiray iyo sida uu u jeclaa caaisho iyo khadiijo waad garanaysaan wixii maaragtay uu ku samayn jiray iyagoon isa soo gaarin haddaa caaisha radia allahu canha ummuna khadiijo rasuulka siduu u jeclaa aad iyo aad buu uga sheekayn jiray ilaa caaisho ay ka masiirto oo ay tidhaahda haweenay marka duqowday oo mar hore halaagsantay unbaad maantao dhan shee sheegaysaa maxaa dhacay rasuulkana wuxuu dhihi jiray innaha kaanat wa kaanat wa kaanat buu dhihi jiray siduu ula dhaqmi jiray caaisha radia allahu canha waa kan la weydiiyey rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ragga yaad ugu jecesha haweenka ugu jeceshaa la weydiiyey rasuulka muusan qarin wuxuu yidhi caaisha buu yidhi baan ugu jeclahay raggana yaad ugu jeceshahay abuuha markaa qofka kuu dhow iyo zawjada waxaa la doonayaa waxyaabaha lagu caafimaado waxaa ka mid a ah, zawjada oo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo waayo zawjada haddaanan loo naxariisan family problem baa imaanaya family problemkana muxuu keenayaa cudurka qalbiga isagaa badanaa keena qofkii stress baa ku dhacaya reerkii baa dumaya ilmihii baa looga tegaya ilmihii baa kala cararaya akhlaaqdoodii baa ku adkaan laakiin reerka markuu degan yahay waxa weeyaan dadka soo maray baa garanaya mucaamalatu zawja marka xaaskii ha lagula dhaqmo mucaamalo wanaagsan walqariib iyo qofka kuu dhow ee ehelka ah iyagana waxaa la doonayaa dhaqan wanaagsan inaad kula dhaqato walmucaamili iyo qofka lala mucaamaltamaya maalan businesskooidan ka dhexeeyo dad waxaa jira darsi aad tihiin dhinaca busineska oo aadan kala maarmaynin iyagana waxaa la doonayaa akhlaaq wanaagsan kula dhaqan wa kulli man baynaka wa baynahu calaaqa iyo qof kastoo adiga iyo isaga xiriir uu idin dhexeeya ashaartii baa ka mida dadkii gabadha aad ka qabtay baa ka mida dadkii waxaa ka mida kuu shaqaynayay way ka mid noqon karaan dadkii daraska kula la noolayd dadkaasoo dhan sheekhu wuxuu leeyahay mucaamalo wanaagsan kula dhaqan idaa wajadta bihi cayban cayb haddaad ku aragto bimacrifati maa lahu min almaxaasin idaa wajadta bihi cayban haddaad qofkaa cayb ku aragto zawjadii haddaad ku aragto qariibkii qofkii kuu dhowaa qofkii aad la mucaamaltamaysay qofkii calaaqada aad lahaydeen idaa wajadta bihi cayban cayb haddaad ku aragto bimacrifati maa lahu min almaxaasin adigoo garanaya markaa bimacrifati maa lahu min almaxaasin waxa wanaagee uu leeyahay wa muqaaranati dalika arrimaha inaad isku miisaanto maalan dadkan zawjadiiba waxaad ku aragta ceeb ceeb haddaad ku aragto adigoo garanaya waxa wanaagay leedahay waxaa la doonayaa wanaageedii iyo ceebtii aad ku aragtay miisaan inaad isa saarto kan xooga badan waxaa xoog badanaya maxaasinta iyo wanaagga ay leedahay waayo zawjadii maalan waa zawjadaadii weeyaan ilmahaagii bay kuu dhashay iyadaa dhashay soo barbaarisay oo korisay ilmihii bay u roon tahay ehelkii bay u roon tahay iyo qaraabadii nin kastoo u yimaaday u roon tahay jiirankii bay u roon tahay laakiin adigay kugu yarahe kulushahay oo marmar yur ku tiraayo hadalkaada aynan maqlayn lama rabo markaa inaad tiraa war islaantan anigay afka gu taagtaaye waa inay guriga ka baxdaa waxaad samayni maxay wanaagay leedahay ehelkiibay u roonta ilmihiibay u roonta qaraabadiibay u roonta waxaa la rabaa qofka inaad qarsataa la doonaya sheekhu sidaasuu leey waxyaabaha lagu caafimaado wa laakiin haddaad tidhaahdo haddii aniga haddaynan ii qoslaynin oo waxaan raba marka aynan ii samaynaynin oo hadallada marmar igu soo celinayso waan kala tuurayaa waxa reerkiibaa meesh ku baaba'ay adigana cudur baa kugu dhici sheekhu sidaasuu leeyahy idaa wajadta bihi cayban bimacrifati maa lahu min almaxaasin xaaskii waa sidaas qariibkii ehelkiina waa sidaasoo kale ehelkii maalan dhib buu leeyahy ama hadalkiisa iska badan oo waxaa laga yaaba inuu ku yidha war ninkan waxba nama siiyee waa shisheeye kalkaal soomaalidu siday tiraahdo dad kale anbuu wax siin laakiin waa nin wadaada oo qur-aankii akhrinaya ama waalidkiibuu ku hayaayo waa walaalka adiguu ku dhibayaa laakiin waxaa la yaaba hooyadii baa la nool aabbihii baa na nool isagaa ka warqaba dhakhtar buu geynayaa baari buu u yahay oo gurigii u joogaa laakiin adiga maantao dhan waxbuu kaa sheegi miisaan isa saar markaa ninka waalidkaaga kuu haya soo howlwey kaama hayo waxaa rabataana inaad hilmaanto qariibkii almucaamil sidoo kalena qofka qof kastoo markaa calaaqa aad leedihiin markaad cayb ku aragto sheekhu wuxuu ku leeyahay miisaan saar ninkan faa'iidada buu leeyahay miisaan saar iyo dhibka uu leeyahay yaa badan faa'iidada uu leeyahay qofka xambaaro oo raalli ahow ku dhe fa bimulaaxadati daalika arrinkaas oo la mulaaxadeeyo wuxuu yidhi qofka maxaasintiisa badan oo la fiiriyo ayaa taduumu suxba saaxiibtinimadu daa'im ay ku noqonaysa xaaskaada waxaadan ku cayrinaynin oo aadan dhib markaa kagala kulmaynin markaad fiiriso maxaasinta ay leedahay oo tixgeliso suxbadiinnii iyo inaad wada joogtaan waxa weeyaan taasaad ku helaysaa markaad fiiriso maxaasinta fiican rasuulkeena sal allahu aleh wasalam xadiid saxiixa oo waxaa jira ahlu uu ku ammaanay aad buu ugu ammaanay wuxuu yidhi ahlu waxaad arkaysaa ayuu yidhi laba qof oo isla jooga oo isla nool xataa yamuuta haraman ilaa ay ka dhintaan iyagoo duquubay qofkaana waxaa laga yaabaa zawjkaa islaantan inuu weligiis waxba siininoo gacanta dahab ama qoorta uusan ugu xidhin xadii noocaas oo kalaa jira ahlulkitaabku ku ammaanay nasaarada in laga helayo haddii zamankaana waad aragteen waxaad arkay laba qofoo duqa oo siddeetan gaarayo siday isula socdaan oo weligood ma aragtay aanan kala tegin kanna wax lacag uu siiyey oo uu ku reebanaya inaynan jirin albaani wuxuu leeyaha laakiin arrinkan wuxuu leeyahay markay diinta haysteen wey laakiin maalmahan dhibkooda wuu badan yahay maarag iyaga dhexdooda haddaa maaragtay way kala tagaanoo fa calaa kulli xaal qofka saaxiibtinimadiisa waxay daa'im ku noqonaysaa markaad maxaasintiisa fiiriso arrinkaas marka oo la eego ayay saaxiibtinimada daa'im ku noqon wayansharaxu assadru qofkana laabtiisii sidaasay waasic ku noqonaysaa markaad fiiriso qofka maxaasintiisa walaalkaaga muslimka ah walihaadaa sidaa darteed baa wuxuu yidhi qaala nabiyu rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu yidhi laa yafraku uma caroodo mu'minun qof mu'min ah mu'minah qof mu'minad ah waa xaaskii baa laga wadaa qof mu'mina gabar mu'minadoo xaaskiisa ah weligiisba uma carooduu yidhi laa yafrak uma caroodo oo siduusan ugu caroonaynin in kariha minhaa khuliqan akhlaaq hadduu ku naco iyo dabeecad ay leedahay radiya minhaa aakhara dabeecad kaluu raalli kaga noqonaya waa kuwii hadda aan soo sheegnay qof kastoo xaaskiisa ha eegoo ha fiiriyo ceebyar waa laga heli soo maaha laakiin akhlaaqda badanee raalliga aad kaga noqonayso ayaa badan yafrak waxay leeyihiin bifatxi اlbaa'i wاraa'i weeyaan faraka albuqdu cara laga wadaa maalan haweentii hadday kisto wax yaroo cara ay leedahay laakiin waxaa laga yaabaa inay diin leedahay waa qof salaadaheedii jamaacadeedii tukanaya qur-aankeedii akhrisanaya salaatuleelkeedii tukanaya ilmihii tarbiyaynaya ilaahay baryaya akhlaaq wanaagsan weeyaan waxaa laga yaabaa jamiila inay tahay haween qurux badan oo markaa taana way keenaysaa inaad ku jeclaato waayo tan haddaad iska sii dayso ninka ugu horeeyaa la boodi soo maaha taana waa mid lagu jeclaado ayib waa cafiifa haween inay tahay cafiifa ah waa marka laga maqan iyo marka laga joogo dhan waa isku mid lala joogo nafteediibay ilaalin maalkeediibay ilaalinaysaa owlaadaadiibay ilaalin ammaanadii looga tegay ilaalinaysaa arrimahaasoo dhan haddaad fiiriso marka waxa weeyaan waxay keenaysaa haweentii inaad jeclaato rasuulkeena sal allahu alay waslam sidaasuu yidhi marka haweentii wax lagu nacayo male haddaad akhlaaq yar ku nacdo waxaa jira akhlaaq badanoo markaa laga helayo taasaa markaa lagu caafimaadaya facalaa kulli xaal arrinkan sheekhu wuxuu tilmaamay xadiidka muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayra radia allaahu canhu arinka labaatan iyo lixaad wuxuu yidhi ee lagu caafimaadayo waxa weeyaan zawjada iyo ehelka in lagula dhaqmo markaa mucaamalo wanaagsan haddaad ku aragtana akhlaaq xun oo shay ammaa ah inaad fiiriso dabiicadda wanaagsan iyo waxa ay leeyihiin ood sidaa ugu sabirto sidaa hadday timaadana qalbigaagii waasac buu noqonayaa cudurka qalbiga ku dhaca kugu dhici maayo nolol wanaagsanna waad ku noolaanaysaanoo haddii family problem baanan kugu dhacaynin labaatan iyo toddoba sheekhu wuxuu yidhi waxyaabaha nolosha wanaagsan lagu gaaro waxaa ka mid a ee cuduradan qalbiga ku dhaca looga caafimaado adducaa'u ilaahay in la baryo oo laga baryo bisalaaxi lumuuri umuurtaadoo dhan ilaahay inuu ku hagaajiyo kullihaa dhammaanteed ilahay in laga baryo in lagu ducaysto waacdamu daalika ducatan ugu weyne lagu ducaystana ilaahay umuurtaada inuu ku hagaajiyo ducadan buu yidhi weeyaan sheekhu waan soo marnay abu hurayra ayaa rasuulka sal allahu aleh wasalam ka warinaya abu daawuud baana soo saaray iyo axmed waana xadiis saxiixa weeyaan waa qofka inuu ku ducaysto allaahuma aslix lii diinii ilaahu diinteyda ii hagaaji diinta waxa weyaan ra'sulmaalka weyaan qofka uu haysto addiinu ra'sulmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami اlkhusraani qofka diinto ka dayacanta khasaaro kan ugu weyn weeyaan allahuma aslix lii diinii alladii kaasoo huwa cismatu amri amarkayga kan badbaadinaya ah diinta ileen waxa weeyaan amarkaaga kan ugu weyn weeyaan acdamu lmasaalix masaalixda kan ugu weyn weeyaan diintaada ilaahay markaa inuu ku islaaxiyo inaad ilaahay ka barido wa aslix lii ilaahu ii hagaaji dunyaaya adduunyadayda rabbiyow ii hagaaji allatii taasoo fiiha dhexdeeda u ahaaday macaashii noloshayda ilaahu adduunyadan ii hagaaji baad leedahay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana wa aslix lii rabbiyow ii hagaaji aakiratii aakhiradaydana rabbiyow ii hagaajiyo jannadaada igee allatii taasoo ilayha xaggeeda u ahaaday macaadii noqoshadayda ilaahu aakhirana hay hoojinin oo cadaab hay geynin wajcal ilxayaata ilaahow nolosha adduunyada waxaad ka yeeshaa ziyaadatan lii mid ii dheeri ahoo fii kulli khayrin khayr kasta iigu dheeri ah ilaahw khayr oo dhan aan helo weeyaan adduunyadan intaan joogo khayri dunya waalaakhira wajcal ilmowta rabbow waxaad ka yeeshaa geeridiina raaxatan lii midaan kaga raaxaysto min kulli sharin dhib oo dhan midaan kaga raaxaysto ilaahu iga yeel soo duco kaamila ma aha waa jawaamicu lkelim ducooyinka waxa weeyaan wax kulmiyo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray sheekhu markaa wuxuu leeyahay ducooyinkaas oo lagu ducaysto qofka wuxuu ku helayaa nolol wanaagsan waayo waxaan soo marnay qofka muslimka ducada uu ducaysto saddex midood bay noqon inuu ilaahay markaa ka aqbalo in dhibaata kugu soo socotay lagaaga celiyo in yowma alqiyaama lagu siiyo lagu yidhaahdo ducadii aad ducaysata weeyaan meel markaa meel la-aan ducada dhici mayso waxyaabaha looga badbaado marka cudurada nafsiga waxaa ka mida ah in la ducaysto wakadaalika qofka wuxuu ku ducaysanayaa buu yidhi allaahuma allow raxmataka naxariistaadaan arjuu rajaynayaaye falaa takilnii ha ii dhiibin ilaa nafsi naftayda darfata cayn ilbiriqsi haddaan naftayda ha ii dhiibin waa dhan adigaan rabbigo kuu dhiibtay weeyaan dacwadaas waad garanaysaa waan soo marnay dacwaatu lmakruub weeyaan qofka kurbada ku jira ducada uu ku ducaysto sidaa awadeed baa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu ku ducaysan jiray اللهم ألو رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي إله إي هجاجي شأني أمركيga weeyaan شأنigayga كله dhammaantiis لا إلaهa إلا أنت alle la caabudo ma jiro iyo ilaah la caabudo oo xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooyee abu daawuud baa xadiidkaa soo saaray waan soo sheegnay kii hore waxa soo saaray ee koobaad muslim baa soo saaray allahuma aslixlii ka abu daauud uu warinayo muslim baa soo saaray laakiin ka abu hurayra uu warinayo aan iraahdo allahuma aslix lii aladii huwa cusmatu amri muslim baa soo saaray abu hurayra warinaya ducadan labaadna allahuma raxmataka arju waxaa warinaya abu bakra ibn اlxaari baa warinaya radia allaahu canhu waaslix lii rabbiyow ii hagaaji shanii kulahu laa ilaaha ilaa anta abu daawuud baa xadiidkana soo saaraya waa xadiid saxiixa marka ducooyinka ha lagu ducaysto nolol wanaagsan baa la gelayaa cudurrada qalbiga ku dhacana waa markaa laga caafimaadaya in sha allahu tacaala tan labaatan iyo sideedaad sheekhu wuxuu yidhi waxyaabaha lagu caafimaado waxaa ka mid a aljihaadu fii sabiili اllahi jidka alle subxaanaه wa tacaala oo lagu jihaado liqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam hadalka rasuulka sal اllahu عalayhi waalihi wasalam uu yidhi jaahiduu fii sabiili اllahi jidka ilaahay ku jihaada faina aljihaada fii sabiili اllahi jihaadka allah baabu min abwaabi اljanna weeyaan waxaa lagu helaa oo lagu galaa albaab albaabada jannada ka mid ah yunaji llaahu bihi ilaahay qofka wuxuu kaga badbaadinayaa min alhammi dhibkii buu kaga badbaadinayaa waalqammi iyo dhibka markaa dhici doona hamiga iyo qamiga waxa weeyaan waa murug iyo urkutaallo weeyaan hamiga waxaa lagu magacaabaa maa sayaxsilu qofka waxa ku dhici doonee mustaqbalkee soo socda walqamina waxa qofka ku soo dhacaye uu ka fikirayo weeyaan badanaana waxaan soo sheegnay waxyaabaha cudurrada keena waa alham walqam iyo xusnigii weeyaan ducadana waa inoo iman doontaa la akhriya looga caafimaado waayo hamigii waxaad ka fikiri mustaqbalka maxaa kugu dhici doona sidaad uga fikiraysaa cudur kugu dhici doonaa qamigiina waxaad ka fikiraysaa wax lasoo dhaafay murug kusoo dhaaftay baad maantao dhan qalbigaaga kaga hadli dadka uga sheekayn waxaasaan ahaa dhibkaasaan soo maray lama rabo xusnigiina waa waxa hadda jooga weeyaan inaad dhibaatooyinka hadda jira aad aad iyo aad uga fikirtood u malayso keligaa inay kugu dhacayso inaad iska fududayso tiraad waxaan ma dhici doonaan ama dadkaan la qabnaa waxa dhaca allah subxaana wa tacaala aljihaadu fii sabiili اllaahi hamigiiy hamiga ayuu dadka kaga tegsiiyaa xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan axmed baa soo saaray cubaada ibnu samit baana xadiidka cubaada ibnu samit saxaabiga jaliilka ayaa warinaya facalaa kulli xaal wax kastoo noqonaya ilaahay dartiisa waa in la sameeyaa weeyaan ilmahaagoo loo shaqaysto waa jihaad fii sabiili xajka iyo cumradu la aado waa jihaad fii sabiili اllah way badan yihiin baababka facalaa kulli xaal qofka muslimka markaa hamiga iyo qamiga ayaa looga qaadayaa sheekhu markaa wuxuu yidhi wa hadihi اlasbaabu wاlwasaa'il sababyaashaan iyo walwasaa'il wasaa'ishaan aan soo sheegnay jidadkan aan soo sheegnay waan soo sheegnay labaatan iyo sideedan waxaa ka mida labaatan uu ka soo guuriyey sheekha lagu magacaabo cabdiraxmaan ibn nasri sacadi kitaabkiisa alwasaa'il almufiida lilxayaat asaciida oo aan horay u akhrinay buu sheekhu badana ka soo qaatay wuxuu leeyahy markaa sababyaashan nolosha wanaagsan lagu gaaro iyo alwasaa'il jidadkan nolosha wanaagsan lagu gaaro waa cilaajun mufiidun wuxuu yidhi waxa weeyaan daweyn wanaagsan oo lilamraadi annafsiya cudurrada maskaxda ku dhaca lagu daweeyo cudurradan qalbiga ku dhaca stresska iyo lagu magacaabo dibressionka waa waxyaabaha lagu daweeyo labaatan iyo sideedan aan soo sheegnay wa min acdami alcilaaji waxyaabaha ugu weyne lilqalaqi cabsida annafsi nafsiga lagu daweeyo waxaa ka mid a ah liman tadabbarahaa wa min acdami alcilaaji waana cilaayaasha sidoo kale ugu weyne lagu daweeyo lilqalaqi annafsi cabsida qofka qalbiga kaga dhaca ilaan dad cabsi qaba wuxuu leeya waa la dilayaa waan dhimanayaa halkaanaa liiga soo baxaya ninbaa meesha ii taagan sababahaanna waxa weeyaan iyo wasaaishan waa lagu daweeyaa liman tadabbarahaa qofka fiirfiiriya ee ku tadabbura waa caafimaad kaamila ayuu yidhi sheekhu sababooyinkan aan soo sheegnay wa camila bihaa sidoo kale qofka ku dhaqma bisidqin runnimo ugu dhaqma wa ikhlaasin ikhlaasnimo ugu dhaqma wuu ku caafimaadayaa ayuu yidhi arrimahan la soo sheegay marka dadka xanuunsan arrimahan hala gaarsiiyo labaatan iyo sideedda ha loo sheego inay sameeyaan ha lagu daweeyo ha loo dardaarmo waqad caalaja biha arrinkaana waxaa wax ku daaweeyey buu yidhi sababahan aan soo sheegnay bacdu alculamaa'i culammada qaar ka mid a ah, kaiiran oo badan kaiiran min alxaalaati xaalaad badan bay ku daaweeyeen oo xaalaadka qofka jirada uu la kulmaa arrimahanay ku daaweeyeen buu yidhi bacdu alculamaai kaiiran min alxaalaat axwaal badan bay ku daaweeyeen oo dadka haysatay wاlamraadi الnafsiyati cudurada nafsiga ayay ku daaweeyeen fanafaca allahu biha ilaahay wuu ku anfacay nafcan cadiimaa nafci weyn buu allah subxaanaه wa tacaala ku anfacay sheekhu marka taasuu dardaarmay wuxuu leeyahay arrimahan aan soo sheegnay jidadkan aan tilmaamay iyo asbaabtan aan tilmaannay waa cilaaj lagu daweeyo waxyaabaha qalbiga ku dhaca iyo qalaqa cabsida qofka ku dhacda waa lagu daweeyaa laakiin yay daawo u noqoni liman tadabbarahaa oo ku dhaqma bisidqin run u qaata arrimahan inay dhab yihiin la sheegayo laakiin waxaan o dhan haddaad ka shakiso oo aad tidhaahdo waxaan caawo dhan la daldalayo waxba kama jiraan waxay anfacayaanna ma lehe qofka sycatris ha la geeyo ha la duro ha la aamusiiyo ha la ciyaarsiiyo ama muusig ha loo garaaco waxa weeyaan haddee ma aaminsanid weeyaan wax kalaad aaminsantahay bisidqin wa ikhlaasin baa la rabaa culimo badanna wuxuu yidhi cudurrada noocaana way ku daaweeyeen arrimahaasay ku daaweeyeen ilaahayna wuu ku anfacay ilaahay waxaan ka baryaynaa markaa dadka jiran ilahay inuu caafiyo annagana uuna caafiyo amraadda uu naga ilaaliyo allahuma shfi mardaana wmarda almuslimiin اللهم اشفهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين